bishaaraysta gaaladan timid ba'ihooga idin heeli darbadeena waa baruud bambo kolay gaaloy waad ogaateen kolay gaalay waad ogaateen sidii aan u burburinay xaruntii hargaaha iyo golihii madadalada kolay gaaloy waad ogaateen kolay gaaloy waad ogaatay mas-uulkii biaasta erag baaburkiisa aan qarxiinay dhaawiciisu diibadayaal kolay gaaloy waad ogaateen askartiin dariiqa taagan wilyaroo bastoola siita madaxooda tuuganaye kolay gaaloy waad ogaateen jawaasiistin baan qalnaayo guryahoodii ugu taagnaa awaalkoodii marinaaye kolay gaaloy waad ogaateen kollay gaaloy waad ogaatee bishaaraysta gaaladan timid ba-ihooga idin heeli darbadeena waa baruud bambo kollay gaaloy waad ogaateen kollaykaaloy waad ogaateen